رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa riyaad الصaalixiin kitaabkii dacooyinka wacan abi radi allahu canhu anahu qaala wuxuu u yidhi abibakr lirasuuli illaahi rasuulkii ilaahay ayuu ku yidhi callimnii ibar ducaaan adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaati salaadayda dhexdeeda duca aan kula ducaysto qaala nebigu wuxuu yidhi qul dheh abuubakarow allaahuma ilaahayo innii anigu dalamtu nafsii naftayda ayaan dulmiyey dulman dulmi oo kabiiran markaa weyn dulmi kabiir ah oo weyn ayaan markaa dulmiyey ama dulman kaiiran dulmi kafiir ahoo fara badan walaa yakfiru dunuuba dembigana ma dhaafa ilaa anta adiga maahane fakfir lii ii dhaaf ilaahayow maqfiratan dhaafid min cindika agtaada ahaatay waarxamnii iina naxariisa innaka adiga anta adigu alqafuur alla dembi dhaaf badan baa tahay alraxiimu ee naxariis badan muttafaqun calayh wa fii riwaaya fii beytii wa fii beytii macnaha fii salaatii iyo wa fii beytii salaadayda iyo gurigaygaba waruwiya waruwi waxaa kaloo la wariya dulman kafiiran dulman kabiiran iyo dulman kafiiran labadaba waruwiya kabiiran na waa la wariyey bifaai almuhallafati iyo wa bilbaai almuwaxad ba hal dhibic loo sameeyey iyo ba la saddex dhibceeyey fayambaqii waxaa fiican markoo habboon an yujmaca baynahumaa in labadooda la kulmiyo oo fa qofku uu yidhaahdo kafiiran kabiiran macnaha meesha halkeliya uu ku gaabsan lahaa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kafiira meeshuu dhihi lahaa inuu yidhaahda allahuma inii dalamtu nafsii dulman kabiiran ama dulman kafiiran kabiiran dulmi fara badan oo markaa weyn si labada riwaayadoodba oo markaa ugu camal falo wa can abi muusa can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalam annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yadin mid ku ducaysta bihaada ducaai ducada allahuma qfirlii ilaahayow ii dhaaf khatii'atii jafkayga iyo wa jahli waxaan u sameeya wa israafii xadgudubkayga oo fii amri amarkayga dhexdiisa ahaaday wamaana ii ah anta adigu aclam aad iiga og tahay bihikaa minii xaggayga allaahuma ilaahayow iqfir lii io dhaf jafdi dabtaydii wahasani dhicayaabtayda macnaa waxaan qof u sameeyey waxaa kasligiyo kaftan ii cayaar cayaar iga dhacda waqaf gabkii io wa camdi waxaan ulaka u sameeyey macnaha camdi waa ulaka iyo kili wa kullu daalika intaa dhammaantood cindii agtayday ahaatay allaahuma ilaahayow ikfir lii ii dhaf ah maa qaddamtu waxaan amarsanay wamaa akhartu waxaan digdigsaday wamaa asrartu waxaan siriyastay wamaa aclamtu waxaan muujistay iyo wamaa anta wixii adiga aclamu bihi minii xaggayga aad iiga aqoon badan tahay anta almuqadim alla hormarya ayaa tahay wa anta almu'akhir alla dib u dhigaa tahay qofkaa doonta wa anta adiguna calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii qadiirun alla kalaa tahay muttafaqun calayh wacan caashata radia allahu canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii ducaa'ihi ducadiisa allahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari maa calimtu waxaan ogahay shartiisii wa min shari maa lam acmal maa camiltu wixii aan camal qabtay shartiis iyo wa min shari maa lam acmal waxaanan camal qabanin labadoodaba rawaahu muslimu can ibni cumar radia allahu canhuma qaala kaana min ducaa'i rasuuli illahi rasuulka ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika allah waxaan adigu kaa magan galay min zawaali nicmatika nimcadaada suulitaankeeda inay naga dhammaata macnaha nimcadaada inay naga suushiyo wa taxawuli caafiyatika caafiyadaada wareegeeda inay naga wareegto wafaj iyo wafuj'ati niqmatika caarsigaaga iyo ciqaabkaaga kadadiisa silama finaana inuu noogu dhaco iyo wa jamiici sakhatika xanaaqaaga dhammaantii ama caradaada rawaahu muslim wa can zayd ibni arqam qaala wuxuu yidhi kaana rasuulku wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahdaa allahuma ilaahayow innii acuudu bika waxaan kaa magan galay min alcajsi waalkasli waa isku macna qowligii cajis iyo wahsi ayaan kaa magan galay waalbukli waalharabi bakhilnimo iyo gabow daran wa cadaabi alqabr qabriga cadaabkiisaan kaa magan galay allahuma ilaahayow aati sii nafsii nafsadeyda taqwaahaa cabsideeda wasakihaa allow tahir anta adigu khayru man zakaaha inta tahirta midka u khayr badan baa tahay anta waliyuha weligeedii wa mowlaaha mowlaheedaba adigaa ahe weligeedii naasibkeeda mowlaheeda waa maaligeedii sayidkeeda intaba adigaa ah allaahuma ilaahay innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min qalbin cilmi cilmi oo laa yanfacu aan wax anficayni wa min qalbin qalbi laa yaksha aan khushuucayni wa min nafsin laa tashbac naf aan dhabgayni iyo wa min dacwati tuugmo laa yustajaabu laha aan la ajiibayni rawaahu muslim wacan ibni cabaasin radia allaahu can wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allah rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahda allahuma ilaahayow laka adigaan aslamtu kuu hoggaansamay isu kaafiibay wa adigaan aamantu ku rumeeyey wa calayka tawakaltu korkaagaan kala saartay wa ilayka anabtu xaggaagaa isoo laabtood isoo rujuucay wa ilayka anabtu wabika khaasamtu wabika bika adigiyo xujadaadaan khaasamtu kula doodayaa gaalada wa ilayka xaggaagaan xaakamtu u soo xukuntamaya waxaan ka xukun dhiganaya waa xaggaagii kitaabkaa soo dejisay faqfir lii ii maa qaddamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dibdhigsaday wamaa asrartu waxaan sirriyaystay wamaa aclamtu waxaan ficlaansaday anta almuqadim alla hormariya ayaa tahay wa anta almu'akhiru laa ilaaha ilaa anta adiga ahee ilaah kalena markaa ma jiro oo xaqnimo markaa lagu caabudo zaada bacdu ruwaad waxay ku siyaadiyeen walaa xawla walaa quwata ila billaahi walaa xawl caqli aan xumaan uga leexana walaa quwata awood aan diinta ku raacnana malihin ila billaahi ilaahay inuu nagu kaalmeeyo maahana muttafaqun calayh wa caishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yadur mid ku ducaysta bihaa'ulaa'i alkalimaati kelimadooyinkan ee kuwan ah allaahuma innii acuudu bika ilaahayow waxaan kaa magan galay min fitnati nnaari naarta fidnadeeda wa cadaabi nnaar cadaabka naarta ama naarta cadaabka ama naarta cadaabkeeda wa min shari lghina taajirnimada sharteeda iyo walfaqri faqriga shartiisa labadaba hayrnimadana waxay leedahay shar fakriga laftigiisa shar buu leeyahay labadoodana adaa kaa magan galay rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wahaada lafdu abi daawuud lafdigaasaa ku qoranna abi daawuud baa iskale wa can ziyaad ibnu calaa can camihi waxa uu ka weeyey wahuwa asagoo camuhu waxa waaye magaciisa qudbatu bin maalik radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi kaana nabiy nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaquul mid yidhaahda allahuma ilaahayow inii acuudu bika ani waxaan kaa magan galay min munkaraati alakhlaaqi dabeecadaha kuwooda xunxunka ah waalacmaal iyo camalada kuwooda la inkiro iyo waalahwaa hawooyinka iyo dooqaadka kuwooda ugu xunxun ah ama munkaraadkooda ayaan kaa magan galay rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can ibni xunayn radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow callimnii ibar ducaa duco qaala wuxuu yidhi quldheh allahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan garay min shari sanni dhagahayga shartooda wa min shari basar aragayga shartiisii wa min shari lisaani carabkayga shartiisi wa min shari qalbi qalbigayga shartiisii wa min shari maniy maniy رواه أبو داود والترمذي وقال xadiiث xasan minidayda sharteeda ayaan kaa magan galay minidi waa saa'ilka aladii yakhruju min alinsaan yudaaficu shahwa اlجinsiya wاlisticaadu biاllahi min shuruurihi ayaa laga magan galaa macnaha inuu shay xaaraam ah markaa ku dhaco minidayda sharteeda ayaan markaa kaa magan galay waaye wacan anasin ana alnabiya kaana yaquulu allaahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan galay min albarasi cudurka baraska lagu magacaabo waaljunuub midka waalida ah waljidaan cudurka jidaanka la dhaho iyo wasidii lasqaami cudurada kuwooda xunxunkaa dhammaanba intaba adigaan kaa magan galay saasuu markaa rasuulku dhihi jiray macnaha waa sayid asqaam sidaas qaab waxaa markaa loola jeedaa waa amraasha iyo jirooyinka baraska junuubka jidaalka iyo wixii markaa laga iyo wixii markaa cuura xunxun ah wa can abi hurayra qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda allaahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min aljuuci baahi fainahu maxaa yeelay bi'sa dajiic wax loo jiifto ayraa markaa baaqi wax noo jiifto ayadaa markaa ugu xuno kula soo jiifto haddii kale micigaaga firaash keliya ayadaa markaa ugu xun waa acuudu bika waxaan kaa magan galay min alkhiyaanati khiyaanana adigaan kaa magan galay fa innahaa maxaa yeelay bi'sat ilbitaana wax bitaano kula noqda ama kula saaxiiba oo kugu soo dheganaadana waxaa u xun khiyaanada wax kula saaxiiba ayadaa wuxuu rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix wa can cali radia allahu canh ana mukaatiba nin mukaatib ah ayaa jaa'ahu u yimid mukaatibka waxaa yidhahdaa dadkuu ilaahay tilmaamay waaladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhu in xalimtum fiihim khayra waa qof inta la addoonsanaayo la yidhaahda wax keen intaa ah, waa lagu xoraynaya nin mukaatib ah waayo oo xorayn doonahaya ayaa jaa'ahu u yimi faqaala wuxuu yidhi innii anigu cajistu waxaan ka caajisoon diidi waayey can kitaabatii kitaabayntaydii is-xorayntaydii iyo wixii xoolo laygu xiray kii baan bixin waayey faacinni igu kaalmay caliyayd qaala cali wuxuu yidhi alaa ucallimuka maku baraa kelimaatin kelimadooyin callamaniihinna uu i baray rasuulu llaahi sala alla calayh wasalam kelimadooyin markuu baraadicooyinka callamaniihinna uu i baray kelimooyinka rasuulkii cala low kaana haddii calayka korkaaga uu yahay midlu jabalin buur wax la daynan oo dayn ahna addaahu allahu canka ilaahay uu kaa gudaya xaggeeda qaad qul dheh allaahuma akfinii bixalaalika can xaraamika wa aqninii bifadlika canman siwaaka sidaa markaa dheh uu rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan allahuma ilaahayow axini ikaafi bixalaalika xalaashaada can xaraamika xaaraamtaada iiga deeqoo iiga kaafi wa aqnini waxaad iga kaafisaa bifadlika fadligaaga canman siwaaka wixii markaa kaa soo haray wa cimraan bin xusayn radia allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayh wasalam callama abaahi aabihii xusaynan ayaa wuxuu baray kalimatayn kelimatay buu baray oo yadcuu bihaa uu ku ducaysto labadaa kelimo waxay ahaayeen allaahuma alhimnii ilaahu igu ilhaami rushdii hanuunkeyga wa acidnii iga badbaadi oo iga kori min shari nafsii rawaahu tirmidi wa xadiidun xasan shanta naftaydana iga badbaadi wa can abiilfadl wacabaas ibni cabdiilmuqalibi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allah callimnii ibar shay-an shay as'alahu allahu tacaala ilaahay aan ku su-aasho waxaan ilaahay weydiista ibar qaala sala allaha alcaafiya caafiyo ilaahay weydiisaa la yidhi caafiyo waa difaaca waa inuu ilaahay addoonka ka celiyo wax allaala wixii dhibaato amase cumro ah ama mixno ah ama aadaab ah iyo wixii markaa lamid ah waa cafki iyo caafimaad ilaahay weydiiso famakaftu waan nagaaday ayaaman koor maalmo uma jibtu haddana waan u tegay nebiga faqultu waxaan iri yaa rasuula allah carlimnii shay-an shay ibar as'aluhu allahu tacaala an ilaahay weydiisto qaala wuxuu yihi nabiga qullah yaa cabbaas yaa cabna rasuuliillaah rasuulka adeerkiisiiyo sal allaha alcaafi fi ddunyaa waalaakhira adoonkii aakhiraba cafiif ilaahay weydiiso rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanu صaxiix wacayshaha ibnu xawshan qaala wuxuu yidhi waa shah in xawshani qaala wuxuu yidhi qultu liumi salama ayaan ku idhi radia allahu canha waxaan ku idhi yaa uma almu'miniin mu'miniinta hooyadooday maa kaana muxuu ahaa akharu ducaa'i ducasan u badan oo rasuulka alle uu ku ducaysan jiray idaa kaana cindaki markuu agtaada yahay qaalad waxay tiri kaana akharu ducaa'ihi ducadiisa waxaa u badnay yaa muqalliba alquluubi allah quluubta gedgediyo tabbit qalbii calaa diinika diintaada qalbigayga ku sug rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan qaala wuxuu yidhi qultu rasuulkii elaan ku iri eh, qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi kaana min ducaa'i daawuud nebi daawuud ducadiisa waxaa ka mid tahay allaahuma ilaahayow inii anigu allaahuma ilaahayow inii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa waxaan ku su'aalanayaa xubbaka jacaylkaaga iyo wa xubba man yuxibuka qofka ku jecel jacaylkiisa walcamal aladii camalka yuballiqnii igaarsiinaya xubbaka jacaylkaaga allahuma ajcal ilaahu ka dhig xubbaka jacaylkaaga axabba ilaya xaggayga midooda jeclaya min nafsi nafsadayda wa ahli ehelkayda wa min almaai albaaridi iyo biyaha qabowga rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan laakiin waa daciif baa lahay xadiiska can anas qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi sal alla calayh wasalam alifni ku celceli biya da aljalaali walikraam yaa da aljalaali waalikraam ku celceli allaha jalaalkii ikraamka u saaxiibka ah rawaahu tirmidi wa rawaahu nisaa'i min riwaayati rabiicata bin caamir aلsaxaabiy qaala xaakim wuxuu dhahay xadiisu saxiixu lisnaad xadiidku xadisankiisuu saxiix yahay alibnu bikasri lam laamtoo la hoos dhigo tashjiidi lwad dacdana la godo almucjamata dhibicna loo sameeyo macnaa alzamu laazima waayo haadihi dacwa dacadaana tan ah haadihi dacwa dacwada waaqiruu badiya minhaa xaggeeda yaa daljalaali walikraam sidaa ku celceliya wacan abi imaama qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ducaa rasuulu llahi sala allah calayh wasalam biducaain katiir wa abi umama qaala wuxuu yidhi dacaa wuu ducaystay rasuulka alla biducaain katiir duca badan lam naxfad minhu shayan waxba ka xifdinin qulnaa waxaan dhahnay yaa rasuula allah dacawta biducaain katiir waxaad ku ducaysatay ducooyin badan lam naxfad minhu shay waxna kama xifdinin faqaala rasuulku wuxuu dhahay alaa adullukum maydin tusiya calaa maa yajmacu dalika kullah waxaasoo dhan wax idiin kulmiyaan intii anfusuu ducaystoo dhan wax idiin kulmin kara faqul waxaad leedahay allahuma ilaahayow inii as'aluka waxaan ku su'aalanayaa min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuka wuxuu ku su'aashay la ilaahi muxamed ahaa waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari ma istacaada minhu wuxuu kaa magan galay nabiyuka muxamed wa anta almustacaan alla la weydiistaa tahay wa calayka albalaaq korkaagana balaaq baa ahaaday waa gaarsiin waa kifaayo ama qofku inuu gaaro waxa uu dalbahayo adaa gaarsiin kara macnaha oo balaaqa xaggaagu ahaaday walaa xawla walaa quwata ila billaahi saa markaa baha buu yiri rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan asaguna waa daciif wacan can mascuud qaala wuxuu yidhi kaana min ducaati rasuuli illaahi rasuulka ilaahay ducadiisa waxaa ka mid ahaa allahuma ilaahayow inii as'aluka waxaan ku su'aalanaya muujibaati raxmatika naxariistaada wixii waajibinayo lagu helayo wa casaa'imi maqfiratika dembidhaafkaaga casaa'imtiisa waasalaamata nabadgelya min kulli idmin dembi kasta laga nabad galo waalghaniimata haniimo iyo ka faa'iidaysi min kulli birin wanaag kasta laga faa'iidaysto waalfawsa biljannati janno oo lagu liibaano iyo wanajaata koritaan oo min annaari naarka markaa laga koro rawaahu alxaakim abuu cabdullaahi baa xadiiska wariyey wa qaala xadiisun xasan buu yidhi calaa sharti muslim laakiin isagana waa daciif baab wuxuu baab u yahay fadli ducaa'i bidahri lgayb qofka in uu u duceeyo qof kale asoo ka maqan fadliga markaa ku jira macnaha baabu fadli ducaa duca fadligeeda waayo bidahri lqayb maqnaasho laysugu duceeyo qaala allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu yihi waaladiina kuwii jaa yimid min bacdihi saxaabadii iyo muhaajiriintii iyo ansaartii gadaashooda yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigeeniyow iqfir lana noo dembi dhaaf anaga iyo aladiina sabaquuna nooga hormaray biliimaani iimaanka wa qaala tacaala wastakfir lidenbika dembigaaga dembi dhaaf ka weydiisay oo ilaahay weydiisay walilmu'miniina mu'miniintana dembi dhaaf ka weydiiyey meel kastoo ay joogaan waalmu'minaati iyo gabdhaha mu'minaadka wa qaala tacaala ikhbaar asagoo nooga sheekaynayo nooga qabraya can ibraahiim sala allahu calayh wasalam waa nebi ibraahiime wuxuu dhahay rabbana rabbigeeyow iqfir lii ii dembi dhaaf aniga waliwaalidaya labadiigi dhashayna allow u dembi dhaaf walilmu'miniina mu'miniintana u dembi dhaaf yowma yaquumu alxisaabu maalintu xisaabku istaagayso waa maalinta qiyaama markaa loola jeedaa wacan abidardaa annahu samica rasuula allahi rasuulkii alluu maqla yaquul asagoo dhahaya maa min cabdin adoon ma jiro muslimin muslim ah yadcuu barya ilaahay oo u duceeya li akhiihi walaalkii bidahri lgaybi asagoo ka maqan dahrulgayb waxaa loo jeedaa dusha asagoon arkaynin ilaa qaala almalaku malagka wuxuu leeyahay walaka bimihlin adigana intaasoo kale allah ku siiyo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo mar kastoo walaalka aad ku ducayso asagoo kaa maqan malag baa wuxuu leeyahay aamiin walaka allah kaa aqbalo adigana allah ku siiyo wacanhu ana rasuula allahi kaana wuxuu ahaa nebiga yaquulu mid yidhaahda dacwatu lmari lmuslimi qofka muslimkaa baryihiisa liakhiihi walaalkii uu ku duceeyo bidahri lqaybi asagoo ka maqan mustajaabatun waa mustajaaba ilaahay waa ajiibayaa cinda ra'sihi ka ducaynaya madaxiisa agtiisana malakun malagkaa taagan oo muwakkaluloo malag muwakil ahoo ilaahay u wakaashay kullamaa dacaa mar kastuu u duceeyey liakhiihi walaalkii bikhayrin khayrku ugu duceeyo qaala almalaku malagii wuxuu leeyahay e, malag wuxuu leeyahay malagii wuxuu leeyahay almuwakal loo wakiishay almuwakkalu wakiilka looga dhigay bihi asaga wuxuu leeyahay aamiin ilaahay hataa aqbala macnaheeda aamiinta walaka bimilih intaasoo kalena ilaahay ha ku siiyo rawaahu muslim baabu fii masaa'il min adducaa masaa'il ducada ku saabsan macnaha sheeyaalii arrimooyin iyo masaa'il iyo arrimooyin ducada ku saabsan wa can cusaamati bni zayd radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulku wuxuu yihi man sunica qofkii loo sameeyo ilay xaggiisa macruufun wanaag qofaa wax fiican kuu sameeyey faqaala u yidhaahda lifaacilkii u sameeyey jazaaka allahu khayran khayr allah ugu abaalgudo faqad ablaqa wuu ku xeerdheeraaday wuu ku xeerdheeraaday ninka oo qofkii wanaagga sameeyey ayaa qofkii wanaagga loo sameeyaa yiri jazaaka allahu khayran intaa hadduu dhaho faqad ablaqa fi tanaa'i ammaankiisii wuu ku xeeldheeraaday macnaha sidii loogu talagalay ayuu sameeyey rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can jaabir qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay walaa tadacuu ha habaarina calaa anfusikum nafyaalkiina walaa tadacuu ha inkaarina calaa wlaadikum ibnihiina walaa tajnuha habaarina calaa amwaalikum maaladiina laa tuwaafiquu saydan ku waafaqin min allaahi alla xaggiisa saacatan saacad yus'alu fiiha la weydiista cataa'an siismo ayaa dhici karta inay idinku waafaqdo oo fayastajiiba lakum laydinka ajiibe habaarka xilli samadu furan tahay oo ilaahay wax kasta oo laga qarya ama habaarka amase wax kasii ah uu bixiyaa jira waxaa laga cabsanaa marka inay waafaqdo waqtigaasi halaaka joojiye markaa ducada keliya ku dadaala rawaahu muslim wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaal aqrabu maa yakuunu lcabd dhawaasha intuu ahaanayu addoonku u dhow yahay min rabbihi rabbigii wahuwa saajidun wadoo uu sujuudsan yahay ee fa akfiru ducaa'a ducada badiya طريح إلهي رضي رواه مسلم وعنه أن رسول الله قال يستجاب ولا أجيبيا لأحدكم حكيم markastuu qofku ilaahay joogo ilaahay wuu ka ajiibay maa lam yacjal haduusan degdegsiiyo qalbin maxaa laga wadaa degdegsiiyo qalbin yaquul wuxuu leeya qad dacawtu rabbii qad dacawtu rabbii rabbigay waan tuugay waan tuugay falam yustajab lii mana layga ajiibooyo wax badan oo ilaahay baray wixii maba la siininba hadduusan sidaa dhihin ilaah wuu ka ajiibayaa rawaahu muslim wa canhu ana allahi qaal yustajaabu liaxadikum axadkiin waa laga ajiibay maa lam yacjal hadduusan degdegsiiyo dalbin yaquul wuxuu leeyahay degdegsiyo dalbiga qad dacawtu rabbi rabbigay waan tuugay falam yustajab lii mana iga ajiibin muttafaqun calayh wa riwaaya limuslim wa riwaaya oo limuslim yazaal kama suulo yustajaabu lilxabdi addoonka in laga ajribay ducada maa lam yadcu biiimin hadduusan dembi bahin aw qatiicati raximi ama qaraabagoysnimo maa lam yastacdi iyo hadduusan degdegsiiyo dalbin qiila waxaa loo yidhi yaa rasuula allah ma isticjaal isticjaalka maxaa laga wadaa degdegsiiyo qodobka qaala wuxuu yidhi yaquul wuxuu leeyahay qad dacawtu waan tuugay waqad dacawtu waan tuugay falam ara mana arkin yastajiibu lii in layga ajeeday fayastaxsiru markaasuu joojinaya waa go-ayaa cinda daalika markaa agteeda fayastaxsiru macnaha waxaa loola jeedaa waa tacraya waa goynaa marka ducaduu iska joojinaya weligeeda ilaahay baan tuugaya waxaysiina ma u jeedi saa intuu intuukabu marka quusana laga yaabay berita oo kale in loogu talagalay inuu ilaahay wixiisa siiyo maantuu marka joojinaya waa go-ayaa cinda daalika wayadacu wuxuu ka tegayaa adducaa'a baryihi laakiinuusan baryaha joojinin waayo qofka uu iska sii wado wa can abi umaama qaala qiila lirasuuli illah rasuulka alla waxaa loo yidhi ayu ducaa ducateed asmacu loogu ajiibid badan yahay ducada ilaahay uu ugu maqlid badan yahay wakhtigee waay qaala jawfa leyli jawfa alleyli alaakhir jawfa alleyli alaakhir waxaa lagu wadaa waa tuludka ugu dambeeya waa juska ama qaybta shanaad oo asbaabka leylka ka ah duduska iyo lexlexyaaga qaybta ugu dambaysa waaye waa joofka habeenkii saqda dhexe ugu dambeeya wa dubura asalawaati almaktuubaat iyo salaadaha waajibaadka ah gadaashooda waa xilliyada loogu ajiibin badan yahay ducada rawaahu tirmidi wa qaala xasan wa can cibaadati bni ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi maa cala alard arlada ah kuma sugna muslimun qof muslim ah yadcu allaha ilaahay toogaya tacaala alla sameeyey dacwatin toogmo ilaa aataahu allahu iyaaha ilaahay wuu siiyaa koo aw sarafa canhu ama wuxuu uga leexiyaa wixii uu baryo lama siiyee waxaa looga leexiyaa min asuuqi midlaha xumaan ayada lamidahoo ku soo socotay maa lam yadcu biiimin hadduusan dembi ilaahay ka baryin aw qatiicati raxim ama qaraaba goysnimo faqaala rajul nin baa yidhi oo min alqowmi qoomka ka mid ah idan nuqfir ee waa badinaynaa hadday saas tahay haddiiba ilaahay haddii la baryo qofka uu siinayo wixii uu ka bariyey haddaan la siinina dhib looga celinayo riwaayad kale waxay ku dartay amase ilaahay dib buu ugu dhigaa sida loo imaan doontaba maalinta qiyaamaha waa saddexdaa mid ka mid ah hadday saas tahay ee ducada waa badanaynaayo markas ilaaha baryeena qaala rasuulku wuxuu yidhi allahu akbar ilaah baa ka badan subxaana wa waxaad idinka fadhisaan siismada iyo fadli iyo ixsaanka ilaahayaa ka badan mar kasta inaad baryada fadhisaana baa laydinka la'yahay rawahu tirmidi wa qaala xasanu saxiix warawaahu alxaakim min riwaayati abi saciid wazaadafiy wuxuu ku siyaadiyey ow amase yadakhiru lahu wuxuu ugu kaydiyaa ilaahay min aljri milihaa ajir ayda lamid ah ajir ayada markaa lamid ah mislaha ayuu ilaahay dib ugu dhigaa oo maalinta qiyaama la siiyaa xasanaad badan dad waxyaalo fara badan oo xasanaad ah maalinta qiyaame helayaa jira markaasaa waxay leeyihiin baa la leeyay markaasaa waxay leeyihiin xasanaadkan maba kasbanine xaggeena nooga yimi markaasuu ilaah leeyahay maalin hilib u aada tuugteen oo waxaad kaga tuugteen aada weyseen ma jirtaa ha waa laydin keydiiyey maantaana idin siiyey markaasaa dadka qaarkood waxay leeyiin ilaah waxaad adduunka nagu siisay xataa maxaa noo siisay maxaad dib noogu dhigi weysayo aakhiro saanoo kale inaad na siisay maxaad u samayn weysay saasay marka tamaninayaan qiyaamaha marka la tago wacan ibni cabbaas radia allahu canhuma ana rasuula allahi kaana yaquulu cinda alkarbi kurbada agteeda markay kurba timaada rasuulku mid yidhaahda ayuu ahaa oo wuxuu dhihi jiray لا إله إلا الله العظيم الحميد لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه ducadan duca kor baa la yidhaahdaa laa ilaaha ila allah alla xaqnimadoo lagu caabudin ilaah ahayn ma jiro allihii alcadiimi weynaa alxaliimi ee dulqaadka badnaa laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kale ma jiro rabbulcarshi alcadiim carshiga cadiimka ayuu rabbiga lahaa ah laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kalo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro rabu samaawaati samaawaati rabbigooda wa rabu lardi allada rabbigii lahaa wa rabu alcarshi alkariim iyo carshiga kariimkaa rabbigii khalqay muttafaqun calayhi taana waa ducaagii kurbada baabu karaamaati alwliyaai iyo wa fadlihim ayaanu geli doonnaa hadii rabbi yidhaahdo awliyada ilaahay karaamaadka ay leeyihiin shay waxaa jirta karaamooyin ah oo qofka ilaahay ama awliyada gobol ka mida ah ilaahay ku manaysta subxaana wa tacaala iyo fadliga ay awliyaashu leeyihiin qaala allahu tacaala alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim wala hum yaxyanuuna wabillahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam